بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فصل والثالث دليل الخطاب وهو ان يعلق الحكم على احدى صفتي على احدى صفتي الشيء مفهومaatkii ayuu wadaad ka soo hadlay imaam ka soo hadlay alqowl fi mafhuum الkhitaab waatunu soo yiri waxaan soo marnay faxwa الkhitaabkii iyo laxn الkhitaab halkan daliil الkhitaab oo ah mafhuum الmukhaalafa ayuu halkan kaga hadlaya wuxuu yihi wahuwa daliil an yucalaqa waa in lagu xiro lagu dhejiyo alxukma xukunka waa in lagu dhejiyo sharciga calaa ixdaa sifatay shay shaygu laba sifo oo isleeyahay mid ka mida xukunka waa in lagu xiro shaygu tusaale ahaan ama waa dheer yahay ama waa gaaban yahay waa cad yahay waa madow yahay waa caadil ama waa faasiq labadaa sifo mid ka mid a ayaa xukunka lagu xiraya midda haddii marka lagu xiro xukunka macnaheed waxaa weeye midda kale xukunka shuqulkumale cunaanka ka taag huwa an yucalaqa daliil khitaab ama mafhum mukhaalif haddaad maqasho an yucalaqa alxukm xukunka sharciga waa in lagu xiro wey calaa ixda sifatay shay shayga labadiisa sifa mid ka mida fayadullu wuxuu kutusahayaa tacliiqaas calaa ana maa cadaaha wixii ka gudba sifada ayada calaa ana maa cadaaha ee cadaa tilka sifa sifada wixii ka gudba bikhilaafihi inuu kaa ka duwan yahay bikhilaafihi bikhilaafi madkuur inuu yahay bikhilaafi khilaaf madkuur inuu yahay midka sifadaa ku sifaysan khilaafkiisa inuu yahay ayuu kutusahayaa ka qowlihi tacaala oo kale wey ilahay qowlkiisa uu yiri tusaalo iska cadyayo in jaa'akum hadduu idin yimaado faasiqun mid daacada ilaahay ka baxay oo beenaalo oo diinlaawa hadduu idin yimaado binaba in war iyo khabar iyo hadalna idinla yimaado fatabayanu cadaysta wey fatahabatu qiraaco kalena waa iyada awood marka suga oo warkaa iska suga oo meel ku xira wey lanno maxaa yeelay midkaasu waa badmaceeyo wey hanfado wey marka intuu in waali lahaa balaayo inin sheegi lahaa iska ilaaliyo wey fayadullu wuxuu kutusahayaa calaa annahu amar yeeshaan in jaa hadduu yimaado cadlun qof cadli hadduu yimaado ahlulkhayr awliya ilaahay nin wanaag iyo khayr lagu yaqaano runlow lagu yaqaano diin iyo khayr iyo wanaag lagu yaqaano hadduu yimaado war noo keena iyo akhbaar lam yutabayan la cadaysan mahayad maxaa la cadayn ciddii warkiisaba la qaadan laha waa isaga laftiisa ma isaga warkiisaan baarayn qof aad diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo warkiisa aad ku kalsoon tahay hadduu war kuu keeno a qaadanaysaa laakiin mid hanfadoo iska qayila hadduu war kuu keeno waxaa weeye xaggaa u tuuraysaa waxaad leeda warkaaga intaa caddaysanayno naga fariiso horta aan warkaaga hubsanayn lam yutabayan la caddaysan maayo lamana baarbaarahayo wey dadka wanaagsan iyo dadka ahluhayrka khabarkooda la baari maayo waa la qaadanhaya ayb wa ka qowlihi sal allahu alay sl nabig ilah qowl marka waad arkaysaa qofku laba sifo u leeyaba hadalkii lagu xiro wey sifa waxaa weeye sifatu lfisq sifana waxaa weeye sifatu cadli wey labadaa mid ka mid ah haddii xukunka lagu xiro midda kale shuqulkumalow haddii lagu yidha caadilka warkiisa la qaadanhayaa lagu yidha tusaale ahaan waxaa lagu yidhi caadilka warkiisa waa la aqbalayaa baa lagu yidhi hunaa waxaad fahmaysaa faasiqa warkiisa inaan la aqbalay waxaa lagu yidhi qofka faasiqa warkiisa lama qaadanahayo hunaa waxaad fahmaysaa marka usoo degdegaysa caadilka warkiisa in la qaadanayo marka labadaa sifo midi ka mid ka mid marka xukunka lagu xiro tan kale waa la qaadanayo waana ka duwan tahay marka khilaafkaay noqonaysaa wa ka qowlihi sala allahu alay slam nabiga qowlkiisi wey uu yihi fii saaimat اlhanami akaatun fii saaimat اlhanam ariga kiisa foofta ama soofa waxaa wey akaatun saka lagu leeyahay ah, ariga kiisa daaqa oo duurka soo daaqa oon guriga qoolis ku ahayn oon guri ku xaraysnayn oo raashin la siinin akaatun saka laga rabaawo marka waa la qayday wey ariga maxaa lagu qayday hanam buu ahaa wey hanam waa ismuljinsi wey hanamka marka wuxuu yeelanaya noocyo kala yeelanayo mid guri ku xihan oo la calfiyo bal iyo caws iyo raashin la siiyo oo guriga lagu qoodiyo wax loo soo gado iyo mid duurkaa joogto waaa la yihahda baadiyada daaqaysa labadaasay kale yihiin fayadulu marka wuxuu kutusahayaa eh, calaa ana almacruufata midda la carfiyo guriga lagu qoodiyo laa zakaata fiiha wax sika inaan lagu lahayn buu kutusahaya mar haddii lagu yidhi fii saa'imati lqanam ariga kiisa foofa zakaa laga rabaa waxaa kuusoo degdegaysa allay leehay midka guriga ku xiran guriga lagu qoodiyo waxaa wey saka lagama rabo oo maxaa dhacay waxayse u dhacday wey ariga duurka daaqayna caws ilaahay soo bixiyey iyo geedkiisu laacayo daaqayaao midkan guriga ku xidhanna qarash iyo lacag iyo account baa afar iyo labaatanka sac loo qufahayaayo lacag baa lala daba taagan yahay marka kan asagiibaa qarash iyo mu'no iyo dhib iyo mashaqo ayuu la joogaa kaana waxaa wey waa iska daaqaya cawsuu iska daaqaya ceel buu iska cabahaya laga wayaa hadda inaan biyaha maxaa la yirahda aan la gedayn una baraagii meel biyo laga gadaysanay webiyu iska dhacayo iska daaqaya marka midkaana waa mid la quudinahayo saasay marku kala duwan yihiin ayib shareecada waxay ka mid tahay naxariisteeda iyo raxmadda ay ka mid tahay warkaa waa cadyahay marka arig waad ujeedaa laba sifou lahaa inuu ahay macruufo iyo inuu yahay saaimo labadaa sifo alhanam ima an takuuna maxaa la yihaahdaa ii sheeg saaimo inay tahay daaqayso foofayso wa ima macruufatu in lacagta guriga lagu xihay labadaa sifo mid ka mida ah xukunkii lagu xiray wuxuu kutusayaa midda kale inay ka duwan tahay midda kale inay ka duwanta kutusaya wa qaala caamatu asxaabi abi xaniifa waxay yidhahen raximah llahu tacaala wa akar mutakallimiin iyo qolada maxaa la yihahdaa cilm caqaaidka tawxiidka falsafadii waxaas ka hasha waxay dhaheen laa yadulu kuma tusahayo calaa ana maa cadaahu wixii ka soo haray maa cadaahu maa cada mawsuuf midka sifada ku sifaysan oo tusaale ahaan ariga ku sifaysan sawnka ku sifaysan alanamu mawsuufa asawn in la foofiye ku sifaysan bikhilaafihi asaga khilaafkiinata kuma tusaysa abu xaniifiya asxaabtiisa waxay dhaheen usuuliyiintii raggaas waxay dhaheen iyo mutakalimiin ariga lagu sifeeyey sawm inay foofto lagu sifeeyey midka ka soo haray oo ah macruufada guri ku xiran inaan zake laga lahayn hadalkaa kuma tusahayo oo maxaa dhacay waxay dhaheen waa maskuutu canhu wey waa mid laga aamusay markaa kabacdi baan shareecada baaraynaa xukna waa u raadinaynaa maskuutun canhu shay laga hadlay aan laga aamusay wey marka xukunkiisa waa baaraynaa laakiin midkaanaan ka qaadanaynaa fii saa'imati lghanami hal sakaatun baan ka qaadanayna may waa diidnay dheh waa diidnay maskuutun canhu saasay rabaan qaala caamata asxaabi abi xaniifa raximah llahu tacaala wa agar mutakalimiin laa yadullu kuma tusahayo kalaamka asaga iyo hadalka asaga oo fii saa'imati lqanmi zakaatu kuma tusahayo calaa ana maa cadaahu wixii asaga ka soo hara oo ka gudba bikhilaafihi asaga inuu khilaafkiisaiyo ka badelayo ka duwan yahay kuma tusahayo dheh xukunkiisu waa masquutu canhu waa la baarayaa waa laga baaraandegaya bal iskaba dhaafe waxay dhaheen xukmu eh, maa cadaahu xukunka asaga wixii ka soo hara asaga bal iskaba dhaafe xukuma inuu kutuso bal iskaba dhaaf inuu kutuso wey bal iskaba dhaaf inuu kutusee xukuma cadaahu kaas wixii ka soo haro ka gudbaa waxa wey mawquufun waa mid lagu joojiyo lagu istaajiyey cala daliili daliil baa lagu joojinaya daliil baa laga baaraya bay laabudda waa in daliil la helo laakiin kanaa daliilu ah oo saa'imatulghanam sakaa laga rabaa macluufadana lagama raba xun ka ratibaya maya waa diidnay dheh macluufada xukunkeedu waa mawquufun calaa daliil bn waa in daliil la baaro oo la raadiyo shareecada laga soo saaro laakiin kaasaan ka qaadanayna ma yeelayno warka isaga marka nimankaas ay la taagan yihin laakiin war xoog badan maaha wey shiraasina umadaahidan oo kala tuuridan waqaala abulcabaas wuxuu ibnu suraj oo min culamaai dashaaficiya ka mid oad ah, garanaysaan caalimkii wuxuu yihi in kaana hadduu yahay waan kala qaadayaabi anugu anu duuduub qaadan way sida abu xaniifaan ohan maayo asxaabtii mutakalimiin sida jamhuur shaaficiyada iyo maxaa la yihahda ay qabaan la dhihi maayo laakiin maxaan samaynaya waxoogaa waan kala fiirinaya maxay tahay in kaana hadduu yahay buy daliilu khitaabku hadduu yahay bilafdi sharin lafdi oo shari lagu xihay hadduu yahay lafdi shari ku xihan hadduu yahay ka qowli tacaala in jaakum faasiqun oo kale wey intu waa shardiye wey in jaakum intu waa xaraf shari wey in jaakum faasiqun binabayn fatabayanu kaasoo kale hadduu shardi ku xihan yahay dalla wuxuu kutusahayaa buu yihi ana maa cadaahu wixii isaga ka soo haro oo cadliga ahay maa cadaahu cadli weeye bikhilaafia sa khilaafkiisa wey warkiisana waa cadaysan maayo horaa laga qaadanaya kaa waan ogolahayb sababto maxaa dhacay waa xoog badan yahay oo shardigu hadde maxaa la yidhaahdaa shardigu yantafi maxaa la yidhaahdaa bintifaail maxaa la yidhaha jazaa shardiga haddii la waayo maxaa la jazaagii iyo mashruudkiina waa la waayaya marka waa xoog badan yahay waa xoog badan lakin kuwa kale ma yeelahaya wain lam yakun hadduusan ahaanin bu yii bilafdi sharin lafdi shari hadduusan ahayn lam yadula kuma tusahayabu hadduu yahay mafhuumu sifa sifada iyo waxyaalaha laga fahma hadduu yahay wuxuu yihi waa diiday kaama ogolin in lam yakun bilafdi sharin lam yadulla mafhuumu sifa hadduu yahay sifada wix laga fahmayo oo maxay tahay saa'imat lhanam oo kale shardi kuma jiro fii saa'imati اlghanami zakaatun ayuha aljamaca shardi kuma jiro marka waxaa weeye wuxuu yihi kaasoo kale ma yeelahay xukun baa laga qaadanaya ma ogolin laakiin hadduu yahay shardi lagu xihay sida in jaakum faasiqun ka shardi ku xihan yahay haa waa ogolahay ka asaga ogola wa huwa warkaan asagaana qowlu bacdi asxaabi abi xaniifa weye asxaabi abi xaniifa xataa sidan qaybo ka mida ayaa sidan u kala qaaday weye oo waxaa ka mida abulxasan alkharki baa ka mida sida maal fadani mesha ku sheeg arkayso asxaabu abu xaniifa qaybo ka mida ayaa sidaan uu abu eh, cabaas ibnu surayj u kala qaaday yaa ayaga laftooda wax u kala qaaday weye saasay dheheen shiraasi warkaa uma daahayo u ka takhalusay wii wa daliil xujadiiy garta waa burhaanta lagu kala baxay waa wey calaa maa qulnaahu wax anagu aan niri oo muxuu ahaa calaa ana tacliiqa alxukma biixda sifatay shay yadulu calaa ana maa cadaahu bikhilaafihi saasaan soo niri sooma ahayn daliilka kutusay waxa wey ana saxaabata asar baa lagu kala baxaya naqli baan ku kala baxayna wey hadal ma soconahay ana saxaabata saxaabadii nebi maxamed ikhtalafat waa isu khilaafeen wey ana saxaabata ikhtalafuu inaad tiraahdo iyo ana saxaabata ikhtalafat inaad tirahdo isku mid wey wax dhiba male ayb ana saxaabata ikhtalafad waa isu khilaafay saxaabadu wey fii ijaabi lqusli qubayska waajibintiisii qubayskaasoo min aljimaaci galmo ka ahaaday min gayri inzaalin ninkii qofkiina uusan biyo ka imaanin dadkii jimaacu dhex maro rag iyo dumar ninkii islaanta aan biyo ka imaanin bay isku khilaafeen wey ana saxaabata ikhtalafat waxay isku khilaafeen fii ijaabi lqusli qusli in lagu waajibiyo qusligaasoo min aljimaaci galmo ka ahaaday oo min gayri inzaalin wax shahwiya biyana aysan ka soo bixin hee faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen laa yejibu ma waajibhayo dhheen galma hadday dhacdo inzaal iyo biyani shahwana aysan waxay dhheen qubays ma waajibahayo saxaaba halkaas rag baa yihi waxtaju maxay xujaysteen waxtaju waxay xujaysteen bidaliili khiaab midka anagu hadda xujaysana xujaysteen bu marka anagu saxaaban daba soconaa wy niman meel cilaa marhayo hordajeexaya ma in anagu saxaaban daba soconnaa waxtaju saxaabada waxay xujaysteen wey bidaliili khiaab limaada liannahu waa asxaabu luqa wlfusaxaa wlbulagaa luqada sharcada ku degayso qur-aan ku degayo nebigu ku hadlaayo hawshaasay si qoto dheer u fahmaayaan ah, si qoto dheer u fahmaayaan niman ubaan manaa alyacni hadda loo fasirayo maaha wey alyacni ah, niman loo dhahayo ma jirto wey hawshaas kuma jiran yani yacni igtoo ma taha bidaliil khitaab fii qowlihi sala allahu alay wasalam bidaliil khitaab ku jiraa weeye almaau min almaa almaau ee qobayska almaau qobayska la qobaysto oo janaabo ka qobaysato nimanka janaabo ka qobaysan biyaad qobaysanaysa sooma almaau qobaysku min almaai biyu ka ahaaday oo ah shahwu ka ahaaday marka labada maa waa midna waa shahw midna he waa biyihii caadiga ay taqaanay w saygan marka fii qowlihi sal lahu ala sl almaau min almaa xadiiska dee waxaad garanaysaa fi saxi muslim wey iyo keyrkiisba almaau qubayska biyaha inaad qubaysata kugu waajibanaya waxay ka imaanayaan min almaa kaainun min almaa shahway ka imaanayaan oo markay shahw ay kaa timaado inzaal u yimaado hunaa bay kugu waajibaysaa inaad biyo isku daadiso xadiiskaasay daliilsaday waxayna dheheen macnuhuna wuxuu noqonaya wa anahu amar iyo shani lamaa waqtigii uujiba la waajibiyey majhuul mafcuul in maxaa la yihahda uujiba la waajibiyey saa in la yihahdo xasan bin xaashin oo ishaaray saasa fiican anahu amar iyo shani lamaa waqtigii uujiba la waajibiyey min almaai biyo markii laga waajibiyey oo shahwo ah inay shahwo insaal u yimaado hee dalla wuxuu ku tusay calaa anahu asagu laa yajibu qabaysku calaa anahu qabaysku laa yajibu inuusan ku waajibaynin min ayri ma in haddaa shahwa kaa imaanin inuusan waajibayn saas ku tusay marka waxay dhaheen laba xaaladoo kala duwan wey hadalka waxaan ka fiicannay almaa min almaa hadday shahwa kaa timaado in aad maxaal qubaysanayso waa mantuuq warkiisa waa la fahm daliil khutaabi mafhuul mukhaalafa waxaan ka fahnay haddaan shahwa imaano inzaal imaanin oo igsaal u dhaco waxaa weeye qubays kuguma waajibahayo saasaan ka fahnayna anahu amar yashaah lamaa uujiba markii la waajibay min almaai biyo markii laga waajibiyey oo shahwadii laga wado biyaha dalla wuxuu kutusay calaa anahu qubaysku laa yajib inuusan waajibayn min ayri inzaalin insaan la-aan qubays ma waajiba hayay dheheen daliilkaasi ku dhegan qoladaas warkood waa cadaaday saasaan daliilsanay dheheen qubays la-aan waxay dheheen biyo la-aan shahwo la-aan qubays maxay dheheen ma waajibahay daliil khitaabkaana ku dhegnay dheheen waman awjaba ciddii waajibisay hee ciddii waajibisay oo tiri qubaysku waa waajibahaya oo saxaaba iyaguna ah Ah, iyaguna aaaba min asaxaaba ka mida ah oo yidhi biwujuubi lqusl min aljimaaci biduuni linzaal nimankii yidhi waay dakara wuxuu sheegay waa isna xujaystaa ana almaa min almaa mansuuq bay dheheen iirta meesha unboodan ma ujeedaa kama aysan niqaashin kamana aysan doodin mafhuumu khiaabki iyo daliil khitaab kamay doodin laakiin maxay u carareen waxay dhheen daliilkaad noo xujaysateen mafhuumkiisa asaga ah oo inaan maxaa la yihahdaa biduuni inzaal qubays usan waajibaynin waa mansuuq bay mafhuumkaas waa la nasakh hada mafhuum mansuu weyne maxaana lagu nasakhay idaa jalasa bayna shucabiha aarbac he uma ijtahada faqad wajaba qusl baa lagu nasakhay marka waxay dhn mafhuumkan aad wadaan daliil khitaabkan saaxiibayaalo lagu kale waad saxantiin daliil khitaab inaad xujaysataan sax dood kama qabno fahamkiina iyo saad wax u xujaysateen saxa way usuuliyin baa tihin culamaa tihin fuqaha mujtahidiin waan ku waafaqnay laakiin waxaanan ku qabanay mafhuumka aad la ordaysaan hee mansuuq waa la kala tuurin xadiiskan kala tuurnayo marka taa macnaheedu waxaa weeye haddii mafhuumka aan la nasakhi lahayn he waxaa laisku waafaqi laha inuu yahay he xujo iyo gar soo saas ma ha xujo gar baa laisku waafaqi laha ila mafhuumka dalaalada hadda laysuma haysto lakin maxaa laisku haystaa waxaan isku haysanaa daliilku aad wax ka qaadanayso wax ku dhisaysaa ma muxkam baa mise waa mansuuqu lianna min shuruud daliil waxaa ka mid a ah an yakuuna he muxkaman waa inuu daliilku sugan yahay hadduu daliilku hayr muxkam iyo mansuuq yahay dee xukun lagama qaato xukun lagama qaato ayib walow de dhahaan maxaa la yidhaahdaa haddii la nasqo wujuubkii baqiya istixbaab y shekh islam temiya ardaygiisi ay yidhahdaan haddana taas waa maabul istixbaabu maabul istixbaab wixii laga qaato marka waman awjaba ciddii waajibisay qusligii dakara wuxuu sheegay ana almaa min almaa xadiiska asaga mansuuqun waa xadiis la nasakhay weeye ee nusqa mafhuumu wey mafhuumkiisii ahaa haddaan biyo kaa imaanin qobaysan maysid waa lala kacayo xadiis ah, abu hurera lagu naskay idaa jalasa bayna shucbaha aarbac uma jahadaha faqad wajaba اlqus mutafaq aley xadiiskaasa maxaa la yihahdaa lagu naskay weye saxii muslim wuxuu koriyey wain lam yanzil ah, hadduu xadaramkiyaysan ka imaanin e qoys baa laga rabaa marka waxay dh mafhuumkaa saaxib meel adoo ordaysaan oo waddaan waan fahnay waa sax waxujo weeye laakiin hadda waa la naskay isaga carabo fadalla wuxuu ku tusay shiraasi marka calaa ana maa dakarnaahu calaa maa dakarnaahu fadalla wuxuu ku tusay calaa maa dakarnaahu wixii aan sheegnay buu ku tusay weeye fadalla calaa maa dakarnaahu wixii aan sheegno oo muxuu ahaa inuu yahay daliil khitaabka xujo inuu yahay ha ila kuwan hadda saxaabadu waxay u carareen mafhuumka waa la nasqay u carareen laakiin haddaysan daliilkaa heli lahayn waxaan isku waafaqi lahayn weeye saxaaba oo dhan hee in mafhuum maxaa la daliil khitaab lagu camal falo oo lagu socdo ayib saasaa hawsh ahaan lahayd marka eh, fadalla calaa maa dakarnaahu macnaheed waxaa weeye min ana tacliiqa alxukma bisifati lahu mafhuumun yuxtaju bi inuu la xujaysanaayo sidaasaan maxaa la sheegnay mafhuumku maxaa leeyahay xukunka lagu xiray bisifa lagu xiray mafhuum buu leeyahay waana la xujaysanayaa sidaa way warku waa saxo wuxuu ku yidhi daliil labaado indiya iga qabso kaas daliil naqliyo ahaa daliil naqliyo ahaa oo saxaabadu qaabka isugu khilaafeen qaabka wax loo xujaysay qaabka laysugu jawaabay aan kuu sheegay daliilka indiga waxay weli ana taqyida alxukma xukunka in lagu qaydo oo lagu xiro bisifatin sifa in lagu qaydo oo lagu dabro yuujibu wuxuu waajibinayaa takhsiis alkhiaabi khitaabkii oo la khasisay khitaabkii hadalkii iyo daliilkii oo nudqiga ah oo la khasisay aayadda quraan xadiis wuxuu rabaa la khasisay ku tahay hadalkii mar haddii sifo lagu dabray dee waa la qayday waa la khasisay waa sax waan soo marin midaayada walaana taqyiid alxukm xukunkoo lagu qaydo lagu dabray bisifatin sifo iyo tilmaan iyo sumad yuujibu wuxuu waajibinayaa weeye taqyiidkaas iyo sifadaas waxay waajibinaysaa takhsiis alkhiaabi khitaabkii in la khasiso oo cumuumkiisii ballaarna la dabro ii kutusaayaa wey faktaa marka wuxuu keensaday weeye fakhtaa wuxuu keensaday khitaabku biidlaaqihi sii dayntiisa biilaaqihi sii dayntiisa wuxuu keensaday annafya nafyid buu keensaday iyo wlihbaat iyo sugid buu keensaday war hadal haddii la sheegay sidiisaba waxaa larabaa inaad fahanto hadal haddii la sheego laba shay buu wataa ihbaat iyo nafyi buu wataa muxuu yahay ibaatku ihbaatku waxaa la sheegay oo mantuuqa waxbaa lagu sugay nafyi buu wataa oo ah waxaa laga aamusay oo laga tegey oo asaga kaakad waxa la sheegay ka duwan waxaa weeye waa nafyi meesha laga tuuray oo laga saaraya ah, laga saaraya ayib haddaan ku ihahdo eh, ardayga hebela casharka hadduu ka baxo waxaasi waxaasi baan ku ihi ah, hebel hadduu cashar ka baxo quraac u dir baan ku ihi macalin hadalkaygaasu waxaad ka fahantay oon sugay hadduu ardayga casharka ka baxo quraac inaad saaka u fasaxayso laakiin maxaa maxaa nafyiye hadduu cashar ka bixi waayo hee halkaa fadhiyo wy dhaqaaqo qof kastoo marka biniaadan ay luuqa waa saas ay luuqa oo lagu hadlo waa sidaaso marka saasfaqtada wuxuu keensaday iminkeen khitaabkii hadalku wuxuu keensaday biiطlaaqihi markii la idlaaqoo la siidaayo wuxuu keensanaya annafyu inaad wax nafyinayso oo maay maxaad nafyinaysaa waxaad ka aamustay baad nafyinaysaa iyo wlihbaati oo ah waxa aad ku hadashay oad wax u sugaysaa saa daraadeed musa xarshi wuxuu ku yihi annafyu camaa cada lmadkuur nafyi wuxuu ku dhacayaa camaa cadaa wixii ka gudba oo ka soo haray almadkuur waxa lagu hadlay oo la sheegay wlbaatu ibaatkuna wuxuu u sugnaanayaa lilmadkuuri wixii la sheegay tusaale wuuu yii kal istinaa oo kale istinuu kula miya war istine sooma taqaanid ha istina waan aqaana maxaad ku taqaana waxaan ku aqaanay istine mustathnaa minhu iyo mustathnaa inay kala duwan yihiin mustathnaa minhu oo kii wax laga soo reebaya iyo mustathnaa oo kii lasoo reebaya hee oo aadaat listinaa la dhex dhigay inay kala duwan yihin baan aqaanay oo se u kala waxaad idhahaysay jaaa annaasu ilaa zaydan baad odhanaysa jaa annaasu haadaa huwa maxaa la yihahdaa xukun baad siisay oo xukunkaad siya naaska muxuu yahay huwa almaji maxaan siiyey dadka xukun la yihaahdo almaji oo ah inay yimaadeen zaydna maxaan ka nafiyey waxaan siiyey nafyi oo ah inuusan he inuusan inuusan imaan baan siiyey marka kii kale kula mid tahay wey wax kale ha raadin weeye hadalkan daliil khitaab wuxuu la mid yahay alistitnaa buu la mid yahay beeshiisi mari buu ku yiri waana sax warka faslu markailaas baa hawshaa ku garle nimanka maxaa la yihah xanaafta iyo ninka la yihahdo abu cabaas musurejo kale qaadqaaday iyo kharqi oo ku raacay warkaas iyo waxaa weeye iska daawo xooga iyo saxdu waxaa weeye sida saxaabaduna ay mareen jamaahiiru ahlicilmina ay qabaan iyo usuuliyiintu halkaa warka halkaas warka halkaas wey ayib jamhuur ahlicilmi ay qabaan faslun wa ama idaa culliqa alxukmu xukunka haddii lagu xiro bigaayatin ama idaa culliqa ama idaa callaqa labada la ohan karaa waana la samayn kara waa la majhuulin karaa wey labada waa ku banaan tahay ama idaa callaqa hadduu ku xiro alxukma hadduu ku xiro bikaayatin ama idaa culliqa alxukmu bikaayatin labada ama idaa callaqa alxukma musamaan iska marni ama idaa callaqa mukhaaabka iyo maxaa leh mutakalimkiiba wuxuu ku xiray alxukma xukunkiiba wuxuu ku xiray bikaayatin gaayo iyo yool iyo meel buu ku xiray intuu ku xiray meel ku dhamaana ku xiray ama idaa callaqa mutakalim alxukma xukunkiiba wuxuu ku xiray bikaayatin aaybu ku xiray weeye fainahu waxaa la yihaahdaa tacliiqaas fainahu tacliiqaas yadul wuxuu kutusahayaa calىa ana maa cadaahu wixii ka soo haraa bikhilaafiha ayada inay ka duwan tahay aayada inay ka duwan bikhilaafiha bikhilaafi aaya inay tahay bikhilaaf aaya ana maa cadaaha waxaa la yihaahdaa tacliiqa waxay ka soo haraa bikhilaafiha bikhilaafi inuu yahay aaya inuu ka duwan yahay ayb tusaale ku cadaanaysa wa bihi midkan asaga oo ah in xukunka qaayo ku xiran uu ka duwan yahay wixii ka soo haray ka duwan yahaybaa qaala waxaa yidhi akaru man dad badnaantood baa yidhi weye akaru man baa yidhi ankara inkiray oo dido qoonsaday alqowla oo raahdi ahayd bidaliili khiaabi daliil khiaab daliil khiaabku waa haddaan soo marnay raggii inkirsanaa oo axnaafta ahaa oo nusreyju ku jiray oo kharqi ku jiray oo ahayd maxayna ahayd mafhuumu sifa dawee la soco laysa daliil khiaab kulligiisoo dhan maa ilaanoo shardiga uu ka saaray abucabaas mudunay sooma jeedid iyo karkigi waa ka saareen mafhuum hari way ka saareen in kaana bilafdi shardi bay kusoo dheheen marka hadduu yahay bimafhuumi sifa ayay diidanaan inkirsanaayeen raggii noocaas ahaa qaala wuxuu yiri weeye raggaas way ogolaadeen weeye wabihi qaala waxay dhaheen idaa culliqa macalay xukm bikaayatin fainahu yadulu calaa ana maa cadaha bikhilaafi aaya qaala waxaa yiri akaru man ankara alqowla oraahda in la ogolaado lay xujo la yihaahdo bidaliili اlkhitaabi mafhum mukhaalafa nimankaasaa cali ogolaaday wy nimankaasa ogolaaday wa minhum waxaa ka mida man buul baa ka mida qaala yidhi laa yadullu kuma tusahayo gaayada iyo waxa ka soo haray waxaa weeye kala duwanaansho kuma tusayo niman yidhi baa jira wa minhum waxaa ka mida culummada man buul baa ka mida qaala yidhi laa yadullu kuma tusahayo weeye maxaa la yidhaha abulcabaas ibnu surayd weeye fainahu ankara kula min mafhuumey sifa wاlgaaya labada waa diiday wuxuu yihi mafhuumu sifana ma ogeli mafhuum اlgaaya wixii ka soo haray inuu ka duwayo bikhilaafkeed yahayna diiday labada waa diiday hadalka asaga marka ibn suraj waa xoog badan yahay waa xoog badan shiraasina waa radin doona uma daahi doona wadaliilu daliilkii xujadu waxaa weeye calaa maa qulnaahu waxa anagu aan nidhi huwa waxaa weeye anahu amar iyo shani low hadday bannaan tahay an yakuuna inuu ahaado xukmu ma shay xukunkiisu inuu ahaado bacda algaayati gaayada ka dambeeya aayadu hadda waad garanaysaa aayadu maxaa layahay ilaa iyo xataa iyo kuwaasaa lagu xiraa waad garanaysaa kuwaasaa lagu iraa kuwaasaa lagu xiraa xataa yucdu ljizyata can yadi mali xataa yucطu jizyata baa liyo uma atimu siyaama ila leyl falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayra marka maxaa la yihaahdaa xataa yucطu ljizyata gaaladii la dagaalama oo xabadda ku wada hee goormaan wadnaa ilaahayow xataa yucطu ljizyata intay ka bixinayaan gabariyo goori ka bixinayaan kuna marka xataada waxa ka horeeya waa dagaal waxa ka dambeeyana hee waa xukun kale xataa yucطu ljizyata marka intii hore dagaal bay ahayd xataa gadaasheedana waxaa dhacday jizyay bixiyeen jizyada hadday bixiyeen maxaa dhacaya jisyada hadday bixiyeen xukun waa ka duwanaanayaa oo muxuu noqonayaa in laga istaago laakiin nimankii dagaalkii baad ku wada xabadii baad ku listay jisyadii bay bixiyeen waad ku sii wadaa xaguna nin waalan baa tahay ilaana hawsha waxay ahayd inaad xabadda naga joojiso markaan xoolaha bixino xabaddiina waa nagu sii wadaa marka muxuu hadalkii ahaa faaiiyey faa'iideeyey xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saaqiruun waxma faa'ideeyo marka macnaheedu cantana baqash buu soo booday walciyaadu billah marka hadalku waa inuu kala duwan yahay qabla haaya xukun bay leedahay wa bacda alghaayana xukun bay leedahay taa haddaan saa la dhihinin hadalka macnihiisoo dhan baa lumahayo hadalka macnihiisoo dhan ayaa lumay marka shiyaashtaasuu ku radinayo wuxuuna ku yidhi wadaliilu waxaa weye calaa maa qulnaahu wixii annagu aan niri oo ah idaa culliqa alxukmu bigaayatin fainahu yadullu calaa ana maa cadaah bikhilaafihi inay ka duwan tahay haayada waxa ka hor bay leedahay waxa ka dambeyn xukun bay leedahay saas inay waxa huwa waxaa weeye annahu amar yashaan low jaasa hadday bannaanaan lahayd an yakuuna inuu ahaado xukmu ma shay xukunkiisu inuu ahaado oo bacda alghaayati haayada ka dambeeya haayadu hataa xataa iyo iyo wixii ka dambeeyo ayb muwaafiqan mid waafaqsan oo la mid ah limaa qablahaa gaayada ka horeeya kharaja wuuba ka bixi lahaa weeye an yakuuna inuu can an yakuuna inuu ahaado aayatan aayaba inuu waa ka bixi lahaaba war nimanka laa unbay ahaan lahayd laakiin xataaba meesha kuma jirtin ah, hadalku waa ka bixi lahaa aayabu maxaa la yidhaahdaa hadduu ahaan lahaa low jaas hadduu banaanaan lahayd an yakuuna inuu ahaado xukmu ma shay xukumkiisi weeye oo bacd algaayati gaayada ka dambeeya xataa waxa ka dambeeya ilaa waxa ka dambeeya muwaafiqan mid waafaqsan oo kumid oo kuxukun ah limaa qablahaa gaayada waxa ka horeeya hadduu kuxukun ahaan lahaa kharaja hadalku waa ka bixi lahaa can an yakuuna inuu ahaado aayatan aaya inuu waaba ka bixi lahaa wa midka ayagaana warkaa isagana laa yajuus ma banaana bu ku yii waa runtiis laa yajuus warkaa isaga warkaa isaga war banaan ma war lagaa yeelahayana ma aha lannu khilaaf waaqic walfardu sida waaqicoo la yaqaano luga alcarabiya lagu yaqaano inuu ka bedelan yahay ku bedelan yahay ayb hadalkusaas ka bedelan yahay haddii lagu yihahdo hebel hadduu yimaado magaalada maxaa la yihaha beled xaawo waxaasi e hadduusan imaano magaalada banaankeeda fadhiisto ma siinaysaa ma siinaysid hebel waxaasi baa lagu yidhi maxaa la yidhaha idaa balaga ila almadiina magaalada hadduu gaaro magaalada tusankaan wau siin mayso lanno qaayada uu ku xirnaa siintaani ikraamka iyo ictaa wuxuu ahaa magaalada inuu soo gaaro qoracda magaalada banaanka hadduu fariisto meesha maxaa la yidhaahda tuulooyinka fariisto loo dhaqaaqi maayo warwaxayga mahaysiisa maxaa kuusaya magalada maada imaana marka hadalku qaayada iyo waxuu ku xiran yahay waxa ka horeya waxa ka dambeya waa kala duwan yahay ay luuqna waa kala duwan yihin luuqada hore waa kala duwan yihin ayib marka sidaa daraaddeed aayaadka hoose uu ku sheegay muxaqiqu fiiriya way kurtigood saasay kala duwan yihin wuxuu ku yidhi tusaale ahaan xataa yucdu ljizyata can yadin famafhuumu اlgaayati huwa dalaalatu lafdi almufiid lixukm mufaa'ideynaya cinda maddi اlxukm xukunka markii la mado oo la jiido weeye ilayha xaggeeda loo jiido calىa naqiidi xukmi xukumka maxaa la burinayo ka bedelan bacdaha bacda algaaya wey bacda algaaya ka bedelan wey ayb marka waa kala duwan yihin labada xukun weeye aa ku qaldami marka shiraasi ayaa warkan ku garle wey jumhuurta ku garle fasl wa ama idaa culliqa اlxukmu xukunka haddii lagu xiro ama idaa culliqa xukm ama idaa callaqa alxukm intaba waa dhihi karta calaa ifati buu ku xiran wey calaa ifa ayaa lagu xiran bilafdin lafdi baana lagu sugay oo lagu simay oo xukunkaas uu ku yimid inama bilafdi inama ayaa lagu sugay hadda xukun baa laguu sheegay xukunkaa waxaa lagu xiray kelimad waxaa la isticmaalay inamaa baa la isticmaalay inamaa waxaad u isticmaashay iyo wixii ka soo haraa waa kala duwan yihiin laba shay on shuql isku lahayn ama idaa culliqa alxukmu xukunka haddii lagu xiro alaa if hadii lagu io bilafdin inamaa lagu xiro ka qowlihi sal اlahu alayh waslam nabig ilah qowlkiisa weye inama acmaal biniyaat acmaashu waxay ahaadeen abaalmarintooda iyo sixadooda iyo ajri lagaa siiya sawaabka wuxuu ku sugmahayaa biniyaad weeye niyuu ku xiran yahay allahuma wix laga soo reebo maaha cumuumkaas haddii daliil ku tuso wax laga soo reebo daliil baa looga soo reebaya laakiin asalku waxaa weeye inama acmaal biniyaad daliil wuxuu naga soo reebo sax ogolnahay ilaana cumuumkaas in wax laga soo reebo he somanan ogolayn waan kolnahay wax dhiba malow marka haddii lagu yidhaahdo acmaal baa la aqbalaya biduuni niya waa inaad ogaato in laga soo rabay he cumuumka asagoo laga soo rabay waa inaad tirahdo haddii xerow kuu qabto la yihahdo waa tii laysku ogeyn inama alacmaalu biniyaade xayta waxaad leedahay niya la-aan baa la aqbalaya waa runta waad saxantahay fahamkaagu heer saro weyan alla yidhi waad fahamta ajruumiga laakiin maxaa jira waxaa kaa dhiman he cumuumka in la khasisay ku darsa intaasna faa'iido hore u qaado hor u soconaya hor u socona warkoo dhib yaraya inama aclaamu biniya wa qowlihi sal اlahu alayh wasalam inama alwalaau liman cataq weli wuxuu u ahaaday oo hiil iyo hoo iyo gacalkiiyo walaha iskala weeye liman actaqa ciddii xoraysay qof addoona adugu haddaad xorayso hiilkiisa iyo hoogiisa iyo walaalnimadiisa iyo gacalkiisa adigaa iskale limaada alwalaau waa luxmatun he ka luxmati nasab biyu nabigu alah salatu waa hilibka nasabnimada wada dhalashadii ehelka saasoo kule la mid yahay marka walaha yaa iskale iyo gacalki hiil iyo hooda yaa iskale cidi ku xoraysayba iskale cidi ku xoraysay yaa iskale wey hadduu nin kale yihahdo walaahaga anaa iskale ka waran waxaa lagu leeyay inama alwalaau hee liman cataqo actaqa cidi xoraysayba maxaa la yihah ba iskale marka hadalka wajeed hadda sifaa lagu xihay sifadu maxay tahay sifatu lmucti mid wax xoreeyey iyo sifatu lmanwi mid wax niyooday ayaa xukunka lagu xihay kelimat linna baana loo isticmaalay ina waxay faa'iideynaysaa xasri bay faa'iideynaysaa xasri walqasri bay faa'iideynaysaa intaa wixii laga helo iyo hawshaan u sugantahay wixii laga waayana he banaanka loo tuuray ayib inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakin walcaamiliina calayha ilaa akhir aaya maxaa tiri intaasay ku koobanta soomaadan dhihin xageed ka keentay intaasay ku koobantay inaad tiraahdo inamaa baan ka keenay baad leedahay halkaasaan ka keenay intaa wixii meesha lagu sheegay hada huwa almanduuq masbuut oo la sugay weeye lagu hadlay wixii ka soo harana maskuut can weeye he waa manfi waa la tuuraya saas ma la tuuray inta ka saarta waa la tuuray hay wuxuu ku yidhi dallo wuxuu ku tusay hadalladan ayada waxay ku tusay inamaa la yidhi inama alacmaalu biniyaat inama walaa liman actaqa cid hadalkaas wuxuu dallo wuxuu ku tusay aydan ku noqonaye ee aydantu de waxay ku noqonaysaa waidaa ama idaa callaqa alxukma bigaayatin xukum ku tusay soomaa tana ayana aydan ku noqonay waa sidoo kale wey dallo wuxuu ku tusay aydan ku noqonaye calaa ana maa cadaaha ayada wixii ka gudbaa mutaصif bصifatin wey ifada ayada inamaa w ku sifaysnaa w ka hara ada w ka gudbaa bikhilaafihaa ayada khilaafkeeda wey waana ka duwan tahay ifada waa ka duwan tahay xukun kaluna qaadanaya ayb marka ninkii ku yihahda inama sadaqaatu lilfuqaraai oo kuu yimaado waxaa leeyiha inama sadaqaatu lilmas aayadda waxaad leedahay kuwaas miyaata ma kuwaasata ma kuwaasata haddaad ka weydo xagga u bax baad leedahay kuwa haddii laga helo maxaa weya waad mahadsantahy waa lagu siinaya marka lanhu maxaa yeelay intaa intaa la sheegay wixii ka soo haray waa manfiyu waa masquutu canhu waa laga aamusay waana manfi weeye sikana lama siinayo wa bihi hadalkan asaga oo ah xukunka lagu xihay calaa sifati inamaa lagu xihay hee qaala waxaa yihi kaiirun in badan oo miman duuli culummo ka mida ah, lam yaqul aan oran bidaliili khiaab daliilka khiaabkii aan soo maraynay culummo badan oon aan dhihin oo qaadi abubakr baaqilaani ka mid yahay ayaa yiri Ah, waa xoog badan maay saa u dheheen mataqaanaa waa xoog badan yahay wey lanno inamaa baa la yidhi wey inamaa adaat اlxasri wey waxbaa la koobay wey marka maadaama la koobay nimanku waa niman culamaa luuqadii bay fahmayaan way ka xoog badanta kuwii hor kuwii hore way ka xoog badan tahay wa qaala bacduhum culamada qaybo ka mid ah waxay dhaheen laa yadullu kuma tusaayo calaa ana maa cadaaha sifadaa wixii ka gudbay bikhilaafihaa iyada khilaafkeeda wey waa ka duwan yahay culamo aan dhihin baa jira buu ku yiri sidaas waa kuushe masala khilaaf baa ku jira ijmaac maaha laakiin khilaafka ku jira waa laga xoog badan yahay saxiix iyo raajix waxa weeye in waxaa weye inamaadu ay xoog badan tahay kuna tusayso in maxaa la yiraa xukunka lagu xiray inamaa wixii ka soo haray bikhilaafi ah inuu yahay weye wuxuukuirshidaasi ah. wa haadaa khaطaun warkaa waa gafi warkaa ideen qaala bacdum laa yadulu calaa ana maa cadaa bikhilaafiha wa haadaa khaطaun gaf weeye saxna maaha maxaa dhacay lianna haadihi lafda lafdadan ayadaa waa tee inamaa lafdadan ayadaa inamaa buu ku yidhi laa yustacmalu a laa tustacmal lama isticmaalo lagana dhaqmo lamana adeegsado carabna ma adeegsato ilaa liibaati mantuuqin bihi ilaa liibaatin ilaa liihbaatin sugid moogiye almantuuqi bihi kii lagu hadlay la sugay inama alwalaau liman actaqa markaad tiri walaaha waxaad u sugtay oo mantuuqahee cidda xoraysay waadna ka nafisay ciddaan xoraynta shuqul ku lahayn ah, marka waxaa weeye haadii lafda bu ku yidhi lafdadan ayaday kelimadan ayadaabu ku yidhi haadii lafda laa tustacmalu looma isticmaalo loomana adeegsado ilaa liihbaati lmanduuqi bihi shay lagu hadlay in la sugaayo mooge iyo wanafyi in la nafyiyo oo la diido oo meesha laga saaro maa cadaahu ay maa cada almantuuq mantuuqa wixii ka soo harayna meesha laga tuuraya la saarayaa wixii ka soo haray waa la tuurayaa sanada caaisha beriira markay u timid oy tiri waxay ugu shardisay lacag inaan siiyo ee ii kaalmee bishardi laakiin waxaa weeye walaha waxaa la yidhaahdaa anaa yeelayagaa iska leh caaisha waxay tihi ma jirto warkaas intaad ku noqoto lacagta anaa iyaga siinahaya welihuna anuu ii ahaanaya u sheeg bay tiri waa diiday way ku noqdo waxay dhaheen maya lacagta ha ku siiso ha kugu sadaqaysato aduguna lacagta annaga noo keen gabadhanay baad ahaanaysaa intay wax isku xirteen sooma jeedid lacagtu waa xagganagay dheheen maxaa la yaha welihuna hee waa xagganagow ah. marka warkaas ma soconayo warkaas labaa laba isku darsataa hadda sayin kugu noqonayaa ayb hadday ayagu xorayn lahayn ilaahn liwejile baad xor u tahay bay walaashood noqon lahayn lanna hunaa mina iyo galad bay ku leeyihin waa xoreeye walaashood bay noqon lahayd lakiin hadda lacag bay maaa la yiadaa maa la yiada la bixin laag bay la bixin ayb wanafyi ma cadaahu saas ku alaa tara miyaadan arkayn buu yidhi marka nebigu muxuu kay alayh isalaatu wasalaam ishtaradii lahum buu yii u shardi buu yii u shardi baa le gabadhana maxaa la yihaahdaa iisheeg gado baa le adoo gado lacagta ayaga u shub kabacdi inama alwalaau he liman actaqa ciddii lacagta sutee walaha iska lebaada warkoodin waxa banaanka loo tuuray alaa tara miyaadan arkayn buu yiri sheekhu annahu amar yeeshan ilaa farqa wax u dhexeeya kala duwanaansha inaysan jirin bayna an yaquula qof inuu yiraahdo bayna an yaquula qaa'ilun mid wax dhahaya wuxuu yidhi inamaa fi daari zaydun guriga waxaa keliya oo ku jira buu ku yidhi zaydun zayd baa ku jira guri ah, liman fi daar baa tiri gurigayaa ku jiraa markaasuu ku yidhi inamaa fi daari he zaydun buu ku yidhi zayd basaa ku jiro cid kale kuma jirto wa bayna an yaquula inuu yidhaahdo laysa fi daari ilaa zaydun laysa fi daari daarta kuma jira buu ku yidhi he ilaa zaydun saasuu ku yidhi labadaa kale maxaa udhexeeya layse iyo inamaa maxaa udhexeeya hadda waxaa muhimad waxaa weeye inaad fahantood maanta faa'iidaysato maxaa udhexeeya inamaa iyo layse maxaa udhexeeya isku macnay faa'iideen soo maa ha isku macnay faa'iideen maxay faa'iideeyeen labaduba nafyi bay faa'iideeyeen oo inamaa waxay faa'iideysay isbaat iyo nafyi isbaat bay faa'ideysay oo sayd inuu guriga ku jiro waa faa'ideysay nafyi bay faa'iideysay oo ahee inaan cid kale guriga ku jirin wy laysana maxay ayana faa'iideysay nafyi iyo isbaat nafyi bay faa'ideysay oo guriga hee inuusan ku jirin hee sayd ma cid kalaysan ku jirin sidoo kale waxay sugtay inaan cid kale ku jirin marka labadii kelimo sida loo isticmaalay waa ujeedaa iyo wa bayna an yaquula inuu yidhaahdo inama allaahu waaxidu qof baa hadlo wuxuu yidhi inama allaahu alle waaxidun waa hal mid wey hadalkaa saxiix maya mise ma ah waa yahay hal mid wey alle subxana wataala hadal saxiixa wey iyo wa bayna an yaquula inuu yidhaahdo laa ilaaha ilaa waaxidun ilahay xaq lagu caabuday ma jiro buu ku yidhi ilaa waaxidun marka hadda midna u fiirsa inamaa la isticmaalay midna laa baa la isticmaalay jinsiya weliba laa jinsiya oo mansuusa la isticmaalay xoog badan yaa la isticmaalay ayb fadalla wuxuu ku tusay buu ku yidhi calىa anahu hadalkan asaga yatadamanu wuxuu kulansanhayaa annafy wاlsbaat buu kulansanhayaa sax hadalkaa nafyi isbaat ayuu kulansanhayaa wey maaa marka nafyigu wuxuu ku dhacayaa can hayr اmadkuur midka la sheegay e midka la sheegay waxaan ahayn buu nafyigu ku dhacayaa isbaatkuna midka la sheegay buu uskumahayaa warkoo iska dhib yaryahay marka inamaa wixii lagu sugay waxaa weeye xukunka lagu sugay wuxuu kutusaya sida shiraasi sheegay in maaa wixii ka soo haraa ayrkiisi oo khilaafkiisu qaadanhayo saas hadaba saxiixu ayb faslu ama idaa culliqa eh, xukma xukunka haddii lagu xiro ama idaa callaqa alxukma faslu faama idaa callaqa alxukma ama idaa culliqa alxukma haddii lagu xiro calaa sifatin baa lagu xiray oo fi jinsi ahaatay jinsi iyo qabiil iyo qoys ahaatay weeye jinsi jinsigu tusaalaan geelu waa jinsi lo-du waa jinsi arigu waa jinsi raggu waa jinsi dumarku waa jinsi nin cadila waa jinsi waxaa kaloo noqon kara dadku waa jinsi bini aadanku xayawaanka maxaa l maala yacqabka waa jinsi waa la ohan karaa ay ama idaa culliqa alxukm xukunka haddii lagu xiro calaa sifatin baa lagu xiro fii jinsi ahaatay weeye ka qowlihi sal allahu alay sl maxamed qowlkiisoo kale uu nebigu yidhi fii saa'imati alghanami zakaatu buu nebigu alay sala slam yidhi ah, arigu hadda alhanam waa jinsi wey baqar albaqar waa jinsi wey alibil waa jinsi wey marka maadaama arigu hanam uu jinsi yahay sifaa lagu xiray oo ah asawm Ah, asag inuu foofo ayaa lagu xirag ah, sidaasa lagu xirag dalla wuxuu ku tusay weeye sawnkaasi sifadaas waxay ku tusay jinsiga arigaa lagu xiray ah, dalla daalika wuxuu ku tusay weeye calaa nafyi zakaati sakadii in laga nafyey oo loo diiday can macluufati اlhanam ariga tiisa la cadfiyey inaan sake laga lahayn buu ku tusay wey haye duuna maa cadaahaa maxaa la yidhaahdaa ayada wixii ka soo haray macluufada wixii ka soo haray sokadeeda duuna maa cadaahaa macluufat maxaa l ibil walhanam weyda macluufadiisa macluufada halkan laga hadlaayo oo lgu markii lagu yiri fii saa'imati lhanami zakaati lagu yiri yaa waxaa lgu hadalka asaga dallo daalika wuxuu kutusay calaa nafyi zakaati saka in laga nafyo loo diiday can macluufati hanam baa lagu yiri hunaa marka waxaa soo degdegaysaa macluufat ibil geelatiisa guriga lagu qoodiyo macluufat baqar lo-da guriga lagu qoodiyo ayada seka ma laga rabo mise lagama rabo waxaa lagu leeyahay hadda taa lagama mahadlinba anagu taa kama aanan hadlinba meeshan waxaa laga hadlay waa jinsi buu ahaa oo anam la yiraahdo kiisa foofa sakaa lagu leeyay kiisa aan foofin guri lagu qoodiyane saka laguma leh ama geel iyo lo tiisa fooftay tiisaan foofin meesha anagu kama aanan hadlinba xukunkeedii meel kale ka raadso xukunkeedi he meel kale ka raadsa wey saas wuxuu ku yihi duuna maa cadaaha ay duuna eh, maa cadaa maxaa laya macruufat alhanam ariga tiisa foofta wixii ka soo hara oo ah macruufati اbaqr wاlhanam macruufat cafwa baqr wاlibil meeshan loogama hadlahayo ha waa maskuutu canhu waana khilaafa iyada shuqlu ku ale meel kale ka raadsa xukunkeedo xukunkeeda he meel kale ka raadsa sababtoo ah xukunkan iyo xadiisku nebiga alay sl wuxuu ka hadlayaba aribuu quseeyey wey nebigu geelna ma soo qaadin lo-na ma soo qaadin xukunkooda midda foofta iyo midda macruufada xadiis kale iyo aayad kale ka raadsa ayb dalla wuxuu kutay calaa nafyi sakaati sakadii in laga nafiyey oo loo diiday ilatii hore fii sakaati alghanami sakaatun isbaat baa ku jira xukun lagu xiray sifo oo ah sawn iyo foofid bu ahaw isbaat buuna ahaw nafyigu muxuu yahy macluufada inaan saka lagu lahayn dalla daalika wuxuu ku tusay fii sakaat eh, fii saaimati alghanim weye daalika lagu sheegaye calaa nafyi sakaati can macruufati alghanam in sakadii laga nafyey ayuu ku tusay wey duuna maa cadaaha iyadoo wixii ka sokeeya macruufati alghanam wixii ka sokeeya maxaa la yihaahdaa wey taasa marka min aصxaabina laakiin rag baa jiri may waa laga qaadanaya mar haddii la sheegay macluufat اlhanam sakadii waa loo diida la yihi macluuf oo dhan halkaasaan wada gelinaynaa geel iyo lona waan gelinaynaa rag baynu ku xaraynayna laakiin ragga iyagaaba hadda lagu sheegay iska fiiraad min asxaabina naga asxaabtana waxa kada ah, manduul baa ka mid a ah, qaala yidhi yadullu waa kutusahayaa wey yadullu waa kutusahayaa hadalkaa asaga ah oo ah waxaa la yihaha fii saa'imati اlhanam zakaat maxaa lay khilaafkiisa wuxuu kutusahayaa wey calaa nafyiha sakadii in laga nafyiha calaa nafyiha ay nafyi zakaa la soco yadul wuxuu kutusaya calaa nafyiha nafyi zakaa wey in laga nafyo loo diiday camaa cadaaha wixii ayada maxaa lay ka soo hara camaa cadaaha cadal maxaa la yihaha saa'imow fii jamiic ajnaas jinsiyada dhammaan wey alghanam wاlbaqar wاlibil wey jamiic اajnaas oo dhan mar haddii la yidhay dhaheen fii saa'imati اlghanami zakaat waxaan ka fahnay dhaheen jamiic اlajnaas macluufadeeda ariga iyo geela iyo loda wax alla w macruufaha waay mesha in iskala baan ka fahnay marka waa tilaabo dheer bay qaadeen nimankaas uma jeedi nimankaas aad u dheereeyen war waxaa l meesha waxaa laga hadlayey maxalka laga hadlay nebigu ka hadlaayey waxaa weeye xadiis ka hadlaayey mowqica laga hadlay waa wey ari baa laga hadlaya geel lama joogo lona lama joogo xoolo dhanna lagama hadlayo haddii la odhan lahaa fii saa'imati اlancaam zaka haddii la ohan laha tusaalahaan nebigu muxuu aduu yidhaahdo fii saa'imati alancaam xoolaha teeda foofta e xoola maxaa ku wada jira geel iyo ari iyo losoo kuma wada jiro ha fii saa'imati alancaam zaka haddii nebiguna odhan lahaa sax way banaanku yaala mafhuumka waxaan odhan lahay ancaamta teeda la calfiye hee laguma leh banaanku yaala ta halkaas utuur leh laakiin hadda arigu nebigu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam lo-da marka teeda la quudiyo iyo geela tiisa la quudiyo u raadsa weeye daliilka raadsa wey masle marka la hayo dayib min asxaabina waxaa ka mid man qaala yidhi yadul wuxuu kutusahayaa hadalka asaga fii saa'imati alghanam zakaa ah calaa nafyiha ay nafyi zakaa iskadii in laga nafyo loo diido camaa cadaaha wixii ayada ka soo hara oo ka gudbay fii jamiic ajnaas ajnaastoo dhan ay almacruuf can almacruufati muطlaqa sooma jeedin sawaan kaanat min alibili wاlbaqri wاlghanam oo dhan bay kutusaysaa warkaana sax maaha warkaa sax maaha mafhumka mafhum waasicaw lama ogola wa hada khaطأ buu ku yihi shiraas warkaasaa khaطأ wey maxaa dhacay liأna daliila daliilku لأن dliil dliilka hadda maa laga wadaa dliilka ku qaldami waa dliil khiطaab waa laga hadlay la soco hadda hadda waxaa laga hadlaya sheekh la soco waa dliil khiطaab لأna dliil oo dliil khiطaab oo mafhuumka naqiid nuطqi wey nuطqiga maaa l kan ka soo horjeedo dliilku nuطqigu muxuu ahaa nuطqigu wuxuu ahaa ariga kiisa foofahe sakaa lagu leeyay haye dliil khiطaab oo isaga ka soo horjeedana muxuu noqonayey ariga kiisaan foofino macruufada he seke laguma leh labadaas isku aadan bay ahayd xageed adu marka lo iyo geel xaggeed uga soo tuurtay warkama fahamten hadda qaabka loo dhigay adigu meesha aad ka soo gelisay ari baa laga hadlay oo manduuqa waxa ka soo horjeedana waa ari warku sooma dhib yaraa adigu xageed geel iyo lo ka soo gelisay meel aad ka soo gelisa laguma hayo shiraasi waa garab lanna daliila buu ku yidhi daliilu khitaabka weeye naqiidu wuxuu burinayo ka soo horjeedaa weeye annuqa nudqiga mid kasoo horjeeda wey ari baa laga hadlo nudqi ahaa oo fii saa'imati qalbi zakaad baa la yidhi daliilka khitaabka oo mafhuum mukhaalafana wuxuu ahaa hee aragkiisa foofa inaan saka lagu lahayn faida qtadaa hadduu keensado annudqu nudqigu hadduu keensadaa aliijaaba nudqiga oo ah fii saa'imati اlhanam hadduu keensaday aliijaaba waajibin la waajibiyey fii saa'imati اlhanam saa'imada hanamka arigiisa tii fooffoofta hadduu waajib keeno sakaa laga rabaa yidhi wajaba waxaa waajibtay an yqtadiya inuu keensado addaliilu oo mafhuum mukhaalafada inuu keensado daliilu khitaabka nafyaha in laga nafyiyo can macluufati اhanam arigiisa la quudiyo shiraasi u garana sooma jeedin nin weyn waa garamay waa iska dhib yaraya wuxuu sheekhu meesha waxaa laga hadlaya waxaa weeye ari baa laga hadlaya mantuuqi ariga xukun baa lagu sugay oo akiisa foofta seka laga rabaa mafhuul mukhaalafa daliilu khitaab wuxuu noqday ariga kiisa la calfiyo seka lagama rabo geeli ari meeshan maxaa laguma sugnee meel kale ka rasa ciraabtoodo meeshan laguma ciraabayo marka laakiin masaladu waad ujeeddaa waa khilaaf wey laakiin walcilmu cind allah sida hadda sheegaas uu sheegahay ayaad moodaa inay xoog badan tahay oo qaab kale geela iyo ariga iyo lo'da loo fiiriyo loo loo fiiriyo ariga yani geela iyo lo'da loo fiiriyo way u baahan tahay wey kutub alfiqi looga baaro tayib fasl fa ama idaa culliqa alxukmu xukunka haddii lagu maanta idaa culliqa baa socotee ama ama idaa culliqa alxukmu xukunka haddii lagu lagu dhejiyo lagu xiro calaa mujarad alismi ism mujarada zayd baa xukun lagu xira ha ghanam baa xukun lagu xiray ibil baa xukun lagu xiray rajul baa xukun lagu xirag hada huwa ismu mujarad midaa midda loo yaqaana marka mafhuum laqab wax loo yaqaano ayb mafhum waana masalo runtii marka dhinac laga fiiriyo wadaadada iyo usuul fiqh xooga waa la iska dulmaraa laakiin markii hoos loo dego waa masale aad u dhib badan aad bay u dhib badan tahay ama ida culliqa اxukmu haddii xukunka lagu xiro calaa mujarad اsm ism mujarada oo wax kaloo sifa la socon mujarad waxa laga wadaa ism aysan la socon sifo haddaad tiraa zaydun طawiil haddaad tiraa sheekh ma zayd keliya muxuu yahay hase awiilow zayd caalim haddaan idhaahdo ma zayd basa ism basa miya may caalim sifaa la socoto haddii magac keliya shegto waa laga hadlayo wuxuu ku yidhi mila an yaquula waaba inuu yidhaahdo fi lhanami zakaatun arigi zakaa ku sugan buu fi lhanami arigi he zakaatun buuy marka hore maxaa la socday sifo maxay ahayd sawm iyo foof baa la socday hadda arigii oo keliya la sheegay ah, ayb haddii marka lagu yidhi fi lhanami zakaatun faina dalika buu ku yiri fi lhanami zakaatun ah laa yadullu kuma tusaayo calaa nafyi zakaat sakadii in laga nafiyo loo diido camaa cadaa wixii ka soo haray alhanam aniga wixii ka soo haray ma odhan kartaa nebi maxamed wuxuu yidhi fi lhanami zakaatun sidaa daraaddeed hee geela iyo looda zaka laguma leh mala soo shirtayn kartaa maya lama soo shirtayn kartid maxaa dhacay waxaanu lagama hadlin wey ari baa laga hadle geela iyo maxaa la yidhaha lo xukunkooda meel kale ka raadi wey quraanka ka bar xadiista ka bar xadis ka raadsago ijmac muslimin beenaha ka raadsago hay leanno maxaa dhacay haadaa waa maxaa la yihahda waa waa ism mujaradaw ism mujaradow hay marka waad ujeedaa kii waa ka daciifsanya sooma jeedi kii hore waa ka daciifsanya kii muxuu ahaa muxuu ahaa fii saa'imati lghanam sifaa lagu xiray muxuu ahaa sifo iyo ism wada socdo laisku dhajiyo ahaa kana maxaa weeye waa ism mujaradow ism mujarada hay fi lghanami zakatu fa dalika laa yadulu kuma calaa nafyi zakaati camaa cada lghanama ariga wixii ka soo haray oo maxaa la yidhaahdaa inaan seke laga rabin hadalkaasaa kuma tusahayo weeye ayb marka qolaa warkay maxaa la yidhaahdaa maray oo yiri waa ku tusahaya laakiin tusudu maxay tahay tusud si aw tusudu maxaa la yihahda waa laga hadlay waa maskuuta canhu lo iyo iyo geel waa maskuuta canhu halkan laguma sheegin wa asxaabina asxaabtanada waxaa kamid ah asxaabu shaafici usuuliyada waxaa kamid ah man qaala yiri yadullu ku tusahayaa wey ka sifati si sifadii oo kale sifadii la yiri fii saa'imati alghanami zakaatun oo yiri la macno tahay bay ka sifati yay niman dheheen wy niman baa halkaa la aaday yadulu tacliiq اxukm calى mujarad اsmi calى ana ma cada dalika اsmi bikhilaafihi marka mafhum laqab wixii loo yaqaanay mafhum laqab ayb marka mafhum laqab haddaad rabto inaad ogaato ood ku wareerto oo hoog iyo ba kaa raaco waxaad akridaan oo baartaan xadiistii ku saabsanayd turbada tayamumka maxaa la yiha jucilat li ardu masjidan wa tahuuran fi صaxiixayn waa ayr bukhaari iyo ayrkiisba ku sugan ay fi saxiix muslimna waxaa ku sugnayd waxaa le wajucilat he turbatuha turbadan iyo ardan maxaa ka dhexeeya halkaa baara meesha ayada intaad baartaan digtooro ku qaata wy raggan iska dhiciya ay intaa base intaad digtooro ku qaataan ragga iska dhiciya nimiyo nima ragga iska dhigi sababto maxay tahay waxaa lagu leeyahay arda la sheegay iyo turbaa la sheegay arda iyo turbo ma waxaan marsiinaa min baabi caam walkhaas baan marsiinaa oo ardada waxaan ka dhignaa caam turbadana khaas baan ka dhignaa o mise waxaan marsiinaa min baabi mulaq wa muqayad oo ardada intaan mulaqa ka dhigno yaan turbadana muqayad ka dhigna miyaad fahamteen halka waa la mar waxaa leeya mise waxaan marnaa min baabi he mafhuumu laqab baan marnaa oo midaan haddeedo ism mujaradaan marnaa abaab saddexaad baab afraad miyaan marnaa oo muxuu baabka afraad waa dikrulcaam ee khaasi bacda alcaam dhulkaan caam ka dhigaynaa turbadana waa khaas gadaasheeda sheegay oo isku xoojinaynaa afartaas baab e kee masla uga qiil baara marka intaad afartaa baab ka qiil baartaan qoodhiina xirinen <laughs> maslada kala naguna kala kaxayn halkaa uga baara masalada culayskeedii halkaas marka waa la iska duldulmaraa laakiin ma sahlan masale sahlan ma aho mafhuum laqam weyn inta la iska tuuro maya sahlan masuul laqamaa intaa oo baabi sheekh masaladu gelaysa masalada inta la baaro si fiican maxaa liya meelha loogu xiro marka wuxuu yidhi min asxaabina man qaala yidhi yadulu ka sifati ku tusaayo sidii sifa wax kuu tusaysay uu ku tusay niman yidhi baa jira walmadhab lwalu buu ku yidhi madhab shaaficiya waxaa weeye kan hore wey midka hore oo ah isi mujarada wixii lagu xiray ee xukun kuma tusahayo haddii halkaa la maro shidaa sidaa u mara hadii la maro waxay noqonaysaa turbadu hee xukun laga qaadan maayo waa jus-un min ajzaa'i hee ardigu markood garata ba ilata waa haddii halkaa la maro lakin baabad kale hadii lagu qabto boor baa kaa kacay sheekh haddii baab kale lagaaga qiilbaarto boor baa kaa kacay waxaad wado muxaadaraad ka jeesan oo kala tuuraya marka waa hawsha la socoto hawshaa ku qaldaminaynim ayb liannahu maxaa yeelay buu ku yidhi qad yukhasu in lagu khaas yeelaa la arkaa alismu magacu magaca in lagu khaas yeelo bidikri sheegid weeye walxaal huwa asagu iyo wakayru asaga kayrkiisa waa isman yihiin waxaa laga yaabaa buu ku leeyahay mararka qaarkood ashyaa meel ku wada jirta oo isku xukun ah hee mid ka mida ah magaciis gooni aad u sheegto oo maxaad u sheegaysaa liahmiyo iyo xaajo iyo dan aad kaleeda u sheegaysa halkaa isku xukun wey ha waxaan ku yidhi war carruurta caana sii oo hebel caana sii a hebelku waxaa laga yaabaa inuu raja yahay waxaa laga yaabaa inuu agoon yahay waxaa laga yaabaa mid maxaa leeya hudo badan iska seexanaya intaan caanaha inta lasoo laysinba inuu yahay hee waxaa laga yaabaa inaan kuwa kale ka jeclo aad aan u jeclahay waxaa laga yaaba laga yaaba laga yaaba caruurtana caanasi eh, laakiin hebel eh, eh, maxaa u sheegay ah, xaaji gudan u sheegay ah. man kaana caduwa lilaahi wa malaa'ikatii wa kutubihi ah. marka waxaa l waxaa weye xaafidu cala salawaati salaat lwusta marka in ahmiyad gooniyo loo sheego marka qaarkood aa dhici karta buu ku yidhi marka waa inaad marto he dikrul he inaad marto bacdalcaam inaad markaa marto ayay noqonaysaa liannahu wuxuu yihi amr shani qad yukhasu ismu magaca lagu khaas laga yaaba bidikri sheegid weeye walxaal huwa asagu iyo wayru isaga eyrkiisa waa ay siman yihiin ah, magaca maale ukun waa la sheegay magaca waa la sheega maahane waa xukun gooniya male alaa tara miyaadan arkaynin anahum carabtu yaquuluuna waxay odhanayaan ishtar soo iibso hanaman ari soo iibso ah, ishtar soo ishtari soo iibso wey ishtari soo iibso wey eh, maxaa la yihaa ishtara bilasl ah ishtari soo iibso wey hanaman ari soo iibso wa ibina geel soo iibso wa baqaran lo soo iibso saddexda waa la sheegay nicmoolaydii fayunasu waa la cadaynaya waa lagu dhejinaya weye calaa kuli waaxidin mid kaste oo minhaa iyada ka mida maca iraadati iyadoo la doonaya jamiicahaa dhammaanteed jamiicahaa dhammaanteed adoo doonayo maca iraadati jamiicahaa dhammaanteed adoo doonayo mid walba gooni baa loo sheego waxaa kaaga filan inaad tiraahdo war xoolo soo iibso xoolo soo iibso haddaan irahdee kurtisoo ma soo wada galeen ha laakiin gooni baa mid walba u sheega ari iyo lo iyo geel mid walba gooni baa u sheego mid walba gooni baa u sheegaya waan dhudhuujinaya waan dhudhuujinaya hawshaan dhudhuujinaya laakiin dhammaan iraadadu waa kuwa tansiis marka calayha baa kutiga la yihahdaa marka turbadu waa min baabi tansiis dhulkun bay ka mid tahay ciidday kamaxaa dhulka koriisa cardaday ka mid tahay marka min baabi tansiis iyo ahmiye iyo ah inay tahay mucdam maxaa leeyahay fowqa alardi waxa yaalla inay tahay turbo hee ayay saasaa loo sheega wey ahmiye gooniha loo sheega maahane laakiin tayamumku dhammaan waa ku asaxaya saasay markaa noqonaysaa damuur waa ku asaxaya alaa tara miya arka anahum ayagu yaquuluuna inay odhan ishtari soo iibso hanaman wa ibilan wa baqaran fa in la cadaynahayo calaa kulli waaxidin oo minha ayada ka mid a ah maca iraadati jamiiciha dhammaanteedna waa la doonayaa oo walaa tudamu looma dumamu ku yidhi asifatu sifa laguma dumo oo laguma daro ila eh, ismi magac laguma dumo oo looma daro laguma daro walxaal hiya sifadii iyo wa hayruha iyada kayrkeed sawa ay siman yihiin war inaan ku ihahdo fii saaimati اanami zakaa iyo inaan ku ihahdo fi hanami zakaa inaa tiraa waa isku mid he sheekh sax maaha u ku leeyahy lanno markii aan sifa ku daray oon idhi saaimat اlhanam aan idhi iyo markaad tii alhanam aan idhi inaad tiraa waa isku mid sheekh sax maaha u ku leeyahy hadday isku mid yihiin labadan alhanam fi hanami zakaatum iyo fii saaimati اlhanam zakaatum labadaasaa isku mid ah inaa tiraahdo shekh isku sax maaha kala go hadday tiraahdo fii saaimati اlhanam he xukun baan siinaya hadday tahay fi lqanami zakaat xukm baan siinayaa laakiin inaad tirahdo sifadii iyo ismku markaan isku daray iyo markaa ism kaleesha waa isku xukun aad tirado sax maa warkaa isaga walaa tudamu looma laguma daro iyo laguma biiriyo oo maxaa looma inaanay looma tiiriyo asifatu sifadii waa ila alismi magacii looma tiiriyo walxaal hiya sifadii iyo wa gayriha ayada kayrkeed sawaaun ay siman yihiin cinda almutakalim xukun aad siinaysa wax sax maa buu ku leey alaa tara miyaadan u jeedin annahum ayagu laa yaquuluuna inaysan oranayn ishtari soo iibso hanaman ari soo iibso ishtari hanaman saaima ari foofto soo iibso haye wahiya saaimada iyo walmacruufati maxaa midda la calfiya cindahum ayaga agtooda sawaa ay siman tahayo hadalka ma saxba ninbaa waxaa tiri waxaad soo iibsataa ishtari hanaman saaim ari daaqa oo duurka daaqaayo oo baadiyahaya daaqaayo oo maxaa la soo iibsaate haye marka asaas leedahayna ayadii mida guriga lagu quudiya agtaada waa isaga mid waxay ku kala duwan yihin ma jiro ma saxa warkaa isaga sax maawe ariga banaanka daaqay midka magaalada jooga isku mid maaha maxay isu kala duwan yihin ariga banaanka daaqay markaad soo gadato geedihiisu daaqaya dhulkiisu daaqaya waad soo foofinaysaa waad raacanaysaa ceelka ka hortaa hor daaq u dareeraya laakiin midaan ariga guriga lagu calfiyo haddaad inta maanta magaalada ka gatay aad baadiyaha geyso haddi guriga ku fariisanaysaa daaqi mayso oo foofi mayso maanta guriga ka daba wareegaysaa in raashin loo soo gaday rabtaa marka isku maslaxo iyo isku dan iyo isku ujeedo midna lagamadabo marka alaa tara miyaa ujaha anahum ayagu laa yaquuluuna inaysan oranaynin buu ku yidhi ishtarii hanaman saa'ima walxaal hiya saa'imada iyo walmacluufatu midda la quudinahayo cindahum ayaga agtooda sawaa ay siman tahayo sax maa warka asagaaba faftaraqaa way kala tageen buu ku yidhi faftaraqa way kala tageen waana kala duwan yihiin ariga maxaa laha sifada lagu xiray iyo ariga aan sifada lagu xirin waa kala duwan yihiin wey marka ha isaga qiyaas qaadan oo hadii ariga sifada lagu xiray iyo midkaa sifada lagu xiray waa isku mid isku meel baan marsiinayaa baatl wey kolkaa war soconaya maaw ariga sifada lagu xiray xukunsi midkaan sifada lagu xirinna hee xukunsi weeye warku waa cadyahay aftaraqa faslun idaa wuxuu ku yidhi idaa adda hadduu maxaa la yidhaahdaa uu kuu geeyo alqowlu oraahda aad dhahayso bidaliilin ay daliil khitaab uu ila socdo idaa adda hadduu kuu geeyo alqowlu oraahda bidaliilin adahaya daliil khitaab daliil khitaabka waxa laga hadlaya la soco daliilka caadiga ah ma daliil caam ha ah u qaadan daliil khitaab waxa laga hadlaya meesha mafhum mukhalafa laga hadlaya weli maanta oo lagu dhex jiraa idaa adda alqawla hadduu kuu geeyo qowlka laga hadlay bidaliili khitaab aada xujaysato uu kuu geeyo ilaa isqaad alkhitaabi nudqiga laftiisba inaad hurdo waxaa tiri waxaan xujaysanahayaa daliil lkhitaab iyo mafhuul mukhaalaf aan wabitaali daliil mafhuul mukhaalafadan daliilku ka dhalanahayay oo aayad quraan ama xadiis ahayd yaa burahayo meesha ka baxayo markaad tiraa mafhuum mukhaalifan xujaysada ku dhegahayaan hee wuxuu markiiba hardinayo oo ku dhacaya khitaabkiiba kudhacmi karto kala tuuraya waxaa lagu leeyahay war daliil mafhuum mukhaalaf wuxuu xujo ku noqon jiray waa inuusan burin ousan ku dhicin hee khitaabka khitaabka hadduu ku dhaco oo hardiyo ee waxaa weeye asagaa dhacayo khitaabkana lagu dhegahaya oo daliil noqon xujo noqonayo marka idaa adda hadduu kuu geeyo alqowl bidaliil inaad tirahdo waa xujo waan ku dhogaayo waa qabsanaya de maxaa mafhuum mukhaalafa ama daliil khitaab baan ku dhogaayo haddaad tiraahdo ilaa isqaat alkhitaab khitaabkii iyo nudqigii waan ridhaya haddaad tirahdo munaaqadan ku samaynaya saqata daliilu ay daliilu khitaab mafhuum mukhaalafa waa dhacaya meesha waa ka baa tuuraya wadaalika kaas waxaa weye mila qowlihi sala allahu alay slam oo kale weeye laa tabic hagadi baa leeyahy xadiis saxiixa wey xadiis xakiim ibnu xisaam laa tabic hagadi ma hay hagadi baa laysa an cindaka adiga agtaado laa tabic maa laysa cindaka waa guda ballaaranta waxaa soo gelaayahe wax kasta oodan gacanta ku haynin baa soo gelaayo waad caynta xoolaha adigu aad milkiba aad leedahay laakiin qofka aad ka galaysaa markaa uusan ujeedinoo duurka kuu daaqaaya he ma geli karti allahuma min baabi salm inaad marto ood sifaysay mog tiraad geel baa wuxuu idhahda banaanka hal waxaa ku jirta intaasu sano jirta oo saasa oo dhashay oo noocaasa oo midabkaasa oo saasa saasa saas dayda waa ku gatabi wixii o dhan markaad qortay oo suuriyo hashaasa waa ku gatabi kudu tilmaamaad ugu sheegtay hadhow markii la keeno hadday been aad ka sheegtay wuxuu kuleeyahay de tan maata adii ah, sifaysay saas saasay tiri tanna maaho hataa ilaa kasina waa soo gadanaya ayib almuhim marka laa tabic maa laysa cindaka waxaaso dhan baa soo gacayn ghaayib xataa waa soo gelaysaa ayib wuxuu yidhi faina daliilahu dliilkiis dliil waa ke hadda dliil waa ke dliil khiaab wey mafhuum mukhaalafa faina daliilahu hadalka asaga oo ah laa tabic maa laysa cindaka daliiluhu daliilu khiaab iyo mafhuum mukhaalafadiisu yaqtadii wuxuu keensanaya damiirka daliil waxaad u celinaysaa dee hadalka xadiiskaad u celinaysaa laa tabic maa laysa cindaka ad u celinaysaa yaqtadii wuxuu keensanayaa jawaazi bayci ma shay gedistiisa banaanashadeedu keensanaya yaqtadii wuxuu keensanaya jawaasi banaanaasho bayci ma shay inaad gado huwa asaguba cindahu maxaa la yihaahdaa agtiisaw wain kaana haba ahaada weeye ee aa'iban mid maqan ha ahaadaba can ilcayni maxaa la yidhaha markaa isha suuqa la jooga haba ka maqanoo duurka ha jiri ah. lann wa markii la yidhah laa tabic maa laysa cindaka waxaa soo gelaaya cindiyada waxaa soo gelaaya shay aadan milkin oodan adigu milkigiisa lahayn ha gadiwo marka waxaad leedahay riti kaya oo iga lumay hee ninety one kii baan gadayaa marka anaa iskale milkiisa gacantaydu ku jira wadeeda ayuu <laughs> marka halkaasa laga in maal laga dhina daliil yaktadii faina daliilahu yaktadii jawaasi bayci shay banaanashadiis bayci ma shay badis gadistiis wey huwa asagu cindahu e, e, agtiisa ahaadee wey wain kaana haba ahaada shaygaasu haa'iban mid ka maqan can ilcayni caynta iyo ru'yada haba ka maqnaado ah, ru'yada ha ka maqnaado markaas ila shayga waa mamluuk adaa iskale laakiin markaasaa loo jeedin wey waidaa ajasna hadda sheek waa niqaashaya marka u fiirso hadduu niqaashay wuxuu ku waidaa ajasna haddaan banayno daalika kaa haddaan banayno oo ah baycu can ilcayn shayga haa'ibka ka ah suuqa markaa la gadahaya naga maqan oo u jeedan haddaan banayno oo dhahno maxaa dhacay maa laysa cinda kabaa lagu leey kana anaa iskale anaa mulkiyey haba maqnaadee laakiin anaa tasarufkiisa iskale anaa artaygaga anaa iskale aabbahay baan ka dhexlo anaa gato anaa iskale marka waidaa ajasna haddaan banayno daalika oo ah cayn maqan oo haa'iba in la gado oon ku fasirno oon dhahno waxaa la yidhahdaa milkiisa anaa iska leh laazimanaa waxaan ugu laazimaya oo na qabanahaya an nujiisa inaan banayno bayci ma shay beeciis laysa aan ahnin cindahu ha shaygu hadda neefka haa'ibka oo maqan hadda ma agtiisu yaalla maya waa maqan yah soo ma aha marka haddaan dhahno waan banaynaynaa intaan u daliilsano daliilulkhitaaba oo ah milkigiisuu leeyahay mar milkiisi hadduu leeyahay inuu gadaa gadaan bannaan haddaan halkaan marno oo daliil khitaabka xujaysano waxaa nagu soo boodaysa nagu laazimaysaa hee inaan maxaa la yidhaahdaa aan dhahno waxaad gadaysaa hee waxaa bannaan inaad gaddo maa laysa cindaka leannu hadda artigii muu hayo gaarigii muu hayo waa la dhacay waa lala maqay duur ku jira waa lumayo ayb lianna axadan qof buu ku yidhi hawshana waa baail wey lazimana an nujiisa bayc maa laysa cindahu hadda hawshaa waa baail wey waa isku dhacayaan daliil khitaabki waa isku dhacaayaan iyo hee iyo nudqigii khitaabka waa isku dhacaayaan لأنa أحada qof oo culimmada ka mida ah lam yufariq muusan kala geyn baynahumaa eh, bayna cayn اaa'iba cayn اlghaa'iba oo kaa maqan laakiin milkiga adigoo aad leedahay iyo wax aadan milkinba wax aadan milkin gebigiisaba labadaa lama kala geen shayga aadan milkin maa laysa cindakaba ku jiraawo haye shayga adugu aad leedahay laakiin markaas aan la arkayn wuxuu ku jiraa e maa laysa cindakaba ku jira marka labadaa lama kala geyno lanna axada lam yufariq baynahuma ee bayna cayni alghaa'iba shayga kaa maqan iyo he shayga aadan mulkin cid kala geysan ma jirto wa yabqa marka baaqi buu noqonayaabuu ku yihi cafwan waidaa ajasna haddaan banayno daalika kaa haddaan banayno oo dhana caynta ghaa'ibada waa la gadi karaa saqata alkhiaabu khiaabkii baa dhacayo khiaabkii iyo mantuuqii baa dhacayo maaa laa tabic maa laysa cindaka waa dhacaya meeshu ka baxaya lanna cayn qaa'iba haddaad ogolaatay qofku wuxuu gaday waxaan loo jeedin uusan qofkii marka gacanta u gelin jira wartigaad ka gaday iidi hadda ma haye sanadka hore iga lumaye waa kuu keeni doonaa hadda maxaad iga gaday maxaad iga gaday ma jiro markaasu wayabqa alkhitaab maxaa la yidhahda wa idaa ajasna haddaan banayno daalika hawsha haddaan banayno cayn alghaayb in la gada ay bannaan tahay saqata waxaa dhacaya weeye alkhiaabu khiaabki waa dhacaya warka maali war saxana ma aho khitaabkii la tuuro oo mafhuumkii baa la qaadanaya la yihaa mantuuqina waa la tuuraya sax ma aho wa huwa qawlu khitaabku waa kan wahuwa qawluhu wey khitaabku khitaabka lagu le waa dhacaya qawlu sala allahu alay wasalam weeye laa tabic hagadi maa laysa cindaka hada huwa khitaab war khitaabka inaan tuurno mafhuumkiina qaadano oo cayn kaa'iba waa la gadi karaan dhahno warkaa waa baail wey fayasqutu markaa wuu dhacaya addaliilu daliilkee wey mafhuum mukhaalaa mukhaalaa daliil khitaabka waa dhacayow wa waxaana ku horaya alkhitaabu oo ah khitaabka waa kee laa tabic maa laysa cindaka daliilkii baa ku haray dalilkaa xujaysanaysaa khitaabkana waa tuuraysaa khitaab maxaan leeyahay daliil khitaabkana waa tuuraysaa maxaa dhacay liana daliil alkhitaab liana daliilade daliil khitaabka mafhuum mukhaalafa farcun wuxuu farac yalaan kayoo ka farcamay weeye alkhitaaba khitaabka ka farcamay wey khitaabka mantuuqu ka farcamay wey marka inaad tiraahdo farcii baan qabsanayaa e asalkii iyo waalidkiina waan tuuraya lagaa yeeli maayo markaa sax maaho markaa lagaa yeeli maayo sidaa daraaddeed bay culimadu waxay yihahdeen kullu istimbaaطin caaradan maxaa la yihahdaa daliila e caarada daliila istimbaad kasta oo daliilka ad ka istimbaatay oo nudqigiina caariday oo bushiyey oo buriyey laa yuqbal mar haddaad istinbaadkaaga daliilka ka istinbaaday waxaad ka soo saartay asalkii iyo nudqigii iyo khitaabkii uu caaridanayo bushinayo burinayo laa yuqbal shee waxaad istinbaadaysaa shardi waxaa u ah inuusan caaridin oo uusan ku dhicin oo usan bushin oo durin hee khitaabka iyo nudqiga wey waad fahamtay meel wuxuu ku yiri sheekhu walaa yajuusu mana banaana an yactarida inuu ictiraad iyo bushi ku sameeyo an yactarida alfarcu farcigu inuu ictiraadoo bushiyo cala alasli asalkii inuu ku bushiyo bilisqaati inuuba ridaba inuu farcii yidhaahdo daliilu khitaabkii mafhuum mukhaalafa ahaa waxaan tuurayaa nudqigii iyo khitaabkan meesha ka saaraya tuuraya waxaa warkaa war la aqbali kara maayo walaa yajuusu mana banaan an yactarida inuu u bambaxo an yactarida alfarc farcigu inuu ku burshiyo ku buriyo cala alasli asalkii inuu ictiraadiyo ishkaal ku keeno bilisqaadi tuurid inuu ku keeno warkaa asaga laa yajuus walaa yuqbal bikulli shay waa runtiisa warsaxaan shiraasi jazaahu allahu khayr hada wabilahi towfiiq sal اllah waslm cala nabiyina mxamed wcala alih wasaxbi ajmaciin